raximah اllah wakulu ficli mutacadin yansibu mafcuulahu midlu saqaawa yashrabu taqulu qad khiltu اlhilaala laa'ixa waqad wajadtu lmustashaara naasixa wmaa adunu caamira rafiiqa walaa araa likhaalidan sadiiqa wahakada tafcalu fi calimtu wa fi xasibtu huma fi zacamtu wa kulu ficlin ficil walba ficilkaasoo yansibu nasbinhaya almafcuula bihi mafcuulu bihiga nasbinhayaay fa huwa ficilkaasi mutacaddin mid gudbaya weeye waa saa cibaaradu saasay sax ku tahay mithlu saqaa wuu waraabiyey wayashrabu wuu cabahayaa waxaynu ku soo jirnay kitaabkii mulxat اlicraab lilxariiri waxaan soo gaadhnay beytka boqol iyo afar iyo labaatan waxaynu ku soo jiray mafcuuladii musanifku waxa uu leeyahay ficilka isagoo kala qaadaya oo kuu sheegaya ficilku inuu laba nooc yahay ficil mutacadi ah oo mafcuulkiisa u gudba biduuni waasita iyo ficil laasima oon gudbi karin mafcuulka inuu wax ku gudbo mooye ayaa musanifku wuxuu ku leeyahay waxaad ogaataa ficil walba ficilkaasoo nasbinhaya mafcuulkiisii oo toos mafcuulka ugu gudbaya ficilkaa waa mutacaddin waxaa loo yaqaanaa ficil gudba mutacaddin ilaa mafcuulihi weeye mafcuulkiisa mid u gudbaya weeye laba mithaal buu ku siiyey oo saqaa wa yashrabu wuu ku yidhi mithaalku waxaa weeye saqaa zaydun daabatahu almaa'a matalan ba saqaa wuxuu waraabiyey zaydun ninka zayd la yidhaahdo daabatahu xoolihiisiibuu almaa'a biyuhu ka waraabiyey yashrabu alcasala malabkiibuu cabayaa ama yashrabu lmaaa biyuhu cabahayaa daba ficilkan saqaa zaydun ah zayd wuxuu waraabiyey waad ujeedaa kii waraabiyey iyo kii la waraabiyey meesha jooga mafcuulkii oo shaqadii ana way ku jirtaa saa darteed wayashrabuna waa lamidoo wuu cabayaa kii la cabay iyo kii cabay biyihii buu cabahayaa marka haddaba almaa iyo daaba midna hadda xaraf jaar kuma gudbin darafna kuma gudbin tadciifna kuma gudbin isagaa toos oogu gudbay mafcuulkiisa kaasuu marka ka hadlahayaa musanifku cibaaradan inoo qoran waxa weeye wa kullu ficlin mutacaddin yansibu cibaaradan qalbi baa ku jira wuxuu sax cibaaradu ay ku tahay wa kullu ficlin yansibu lmafcuula bihi huwa mutacadin laakiin cibaarada gobaygaa u saamixi waayay sidii ay ahayd inuu yidhaahdo musanifku wuxuu yihi ficil walba oo mafcuulkiisa nasbinhaya bimacnaa toos u aadaya ficilkaasi wa mutacadde waa mutacadde xoogaa marka hadalkaasi waa yar xirxidhan yahay mithaalkiina wuxuu ku yidhi saqaa zaydun daabatahu lmaa yashrabu alcasal yashrabu lmaa oo kaleeto cibaaradan marka xoogaa hadalkaasi wuu xidhan yahay liannahu mutacadde iyo laazim buu hadda yidhi musanifku waxaan doonayaa marka hadalkaa waan furfuraynaa intaynaan hadalka furfurin ficilkan mafcuulku u ka dhashay ilaan ficilku waa kii wax samaynhaya ficilku waa wixii la samaynhayay wixii dhashayna waa mafcuulkii oo waa la sameeyey calaamada lagu garan karo ficilkani inuu mucaddo yahay oo gudbayo iyo laasim inuu yahay waa maxay calaamatu lficli lmucadda an tasilhaa gayra masdariyatin naxwu damin ibnu maalik uu leeyahay ficilka mucaddaha ah calaamada lagu garto waa inay la xidhiidhsato ha aan masdar ahayn hada masderkii laazimkana way la xidhiidhsataa mucaddahana way gashaa laakiin ficilka weligii mucaddaha ah waxaa la xidhiidhsata oo la xidhiidhi karta ha aan masder ahayn matalan saqaa buu hadda ku mithaaliyey saqaa hadda ha ma la xidhiidhin karnaa ha oo maxay noqon saqaahu shariba buu hadda ku miaaliyey yashrabu shariba ma la xidhiidhin karnaa sharibahu hadaas bimacnaa waa inuu damiir la xidhiidhsado aan ha masdara ahayn ha masdara aan ahayn ficilka laasimkaana haadaa masderkii lama xidhiidhsato matalan mithaal sharufa karuma wuu wanaagsanaaday sharufa sharaf buu lahaaday bal hadda ha la xidhiidhi karumahu wuu noqon hayaa suurtagal ma aha sharufahu suurtagal ma aha tayib tilmaanta ugu gaaban ee lagu kala garto ficilku inuu mucado yahay iyo inuu laazim yahay ha aan masdar ahayn unbaad ku dayaysaa bas may may ma dhici karto sharafahu waa inaad tirahdo waa tadciifinaysaa inoo soo socotaa <laughs> baabka dambaan goyn doonaa insha allah ayib walidaalika saa darteed musanifku hadalka markuu saa yidhi waxaad ogaataa afcaashu kolka la fiiriyo inay gudubto iyo inayna gudbin waa afar nooc asalkaba afcaashu inay gudubto oo mucaddo ah iyo inayna gudbin oo laasimkiia waa afar qaybood qaybta ugu horaysaay afcaal weligeedba mucadde ah laazimba ma noqoto weligeed waa mucadde sida matalan ba daraba wuu garaacay bal haadi la xidhiidhi darabahu daraba wuu garaacay baa lagu yidhi kolkii daraba wuu garaacay la yidhahdo waxaa jooga kii garaacay iyo kii la garaacay ee mafcuulkii automatic xaraf jaar uma baahno daraba bihi waxba uma baahno nasara wuu u gargaaray mucaddaha waxaa lagu gartaa waa ficil adiga kaa baxsan oon adig laazimaynin ayib waa qaybta koobaad waana sida ay afcaashu u badan tahay waxaa jirta afcaal weligeed iyadu laazim ah oo weligeed ba mucaddo noqonin weligeed baan mucaddo noqonin sharufa ka mid ah weligeed sharufa waa laazim mucaddo ma noqoto sharufa sharaf buu lahaaday haddaad doonto ficilkaa inaad gudbiso waxaad ku gudbisaad u baahan tahay laakiin laabudda weligeed waa maxay sharufa qofku sharafulaad kii hore u fiirso daraba wuu garaacay qof baa la garaacay oo mafcuulkii ah laakiin sharufa sharaf buu lahaday oo mafcuulku qofkani isagaa sharaf lahaaday markaynu sarfiga ku soo jirnay een mudaarica maa yuftaxu wamaa yudamu yafcalu yafcilu yafculu aynu ku keeninay faculo geligeediiba waxaynu nidhi waa la godaa sababtu waa maxay baynu nidhi afcaasha kale waxay u qaybsamayeen labada saroodoo kale ficiliya ficiliya mucaadiya laazim iyada maxaynu nidhi weligeed weligeed waa laazim weligeed dayib sharufa karuma oo kaleeto karuma uu wanaagsanaaday karama wuu wanaajiya bay noqonaysaa taasi waa waa baab kale waa facala bay markaa noqonaysaa ayib oo laba qaybood soo maha afcaalu weligeed mucadaa iyo afcaalu weligeedba laazim ah afcaal xaqiiqadeeda marka la fiiriyo laazimna laguma sifayn karo mucadana laguma sifayn karo wa afcaalun laa yusafu xaqiiqatan bilmucadda wala laazim midnaba laguma sifayn karaba xaqiiqada waa kaana iyo walaalaheed kaana iyo walaalehed dhinac haddaad kaana iyo walaalaheed fiiriso mubtadiya waxay haysataa khabar bay nasakday oo waxay ka dhigtay isman iyo khabaran lahaa horta waa caamila way camal fashay lama odhan karo waa mucaddo oo way gudubtay oo hadda gudubtay de waxay u gudubtay hadda waa maxay meel ay ka gudubtay iyo waxay lagu gudbiyey maad ujeedaa maya waa laazimna lama odhan karo dee camal bay wadataa marka xaqiiqadeeda marka la fiiriyo mucaddana laguma sifayn karo laazimna laguma sifayn karo saddex qaybood soo maaha waa kaaniyo walaalaheed baynu nidhi ayib qayb afraad ayaa jirta waa maxay afcaal marna mutacadda noqonaysa oo gudbaysa marna laazim bay noqonaysaa waana asalka sida loogu talagalay mar waa mucadde oo way gudbaysaa marna waa laazim oo way laazimaysaa matalanba shakartu oo kaleeto shakartu waan shukriyey haye shakartuhu isagaan ku shukriyey soo ma jeedid shakartu shakartu lahu isagaan ku shukriyey afartaa ayay u qaybsantaa afcaashu waxaanu nidhi afcaal weligeed laazim mutacadi ah weligeed baynu nidhi mtala waxaynu nidhi sida daraba oo kaleeto afcaal weligeed baba laazim ah sida sharufa'i oo kaleeto afcaal aan lagu sifayn karin mucadiya laazim midna kaana iyo walaalaheed afcaal marna gudbaysa marna laazim ah baynu nidhi marna way gudubtaa marna sida shakaro oo kaleeto ayib danan kale baa hadalkaa jiro oo kasbaysa inaan hadalka saa furfurno way gudbaysaabaa laguri sooma baabkan musanifku wuxuu meeshan u keenay baan rabaa ujeedada inaan ogaano haddaba waxaad ogaataa soo ma odhanin ficilkii wuu gudbayaa xagguu gudbayaa marka mafcuul buu gudbayaa mafcuul buu gudbayaa ayib laazimkuna waxaynu nidhi wuu gudbi karaa mucadduuna uu gudbi karaa leanna waxanu idhi afcaashan ugu dambaysay mucaddana way noqon karaan laazimna way noqon karaan ayib ficilka laasimkaa ah kolkuu gudbaya mucaddo noqonaya laabudda waxaad u baahan tahay in wax lagu gudbiyo sida matalan ba xaraf jaar oo kaleeto marartu waan maray bizaydin marartu waxaan soo maray he bizaydin maxaan ku gudbiyey hadda ba waa xaraf jaar hamzana waa lagu gudbin karaa karuba soo ma ahayn akramtu zaydan yaan karaameeyey zayd baan karaameeyey tadciifna waa lagu gudbin karaa taranba sharaftu zaydan sooma jeedaan maxaa dh kolkii hadalkan uu gudbaya laabudda waa in wala tadciifina sharufa sharufa ma odhan karti sharufa zaydan maradu isuge waa kaasi lakin waa inaad tidhaahdo sharaftu zaydan zayd baan sharfay waa inaad tidhaahdo sharaftu zaydan zayd baan sharfay waa inaad tidhaahdo waxaa dhici karta xarafkii jaar in laga xadfo ila xaraf jaar buu ku gudbaa soo ma ficilka eh, laasimka haddana isaga oo xarafkii jaar laga gooyay toos in isaga gudbo wax dhici kara wey way dhici kartaa talanba marartu bizaydin soo ma inaan jaar baan ka jarayna muxuu noqon hayaa markaa marartu zaydan buu noqon hayaa marartu waxaan soo maray zaydan liannahu xarafkii jaar ee meesha ku jiray ee gudbinayay ee ficilkan laasimka mucadaha ka dhigay baa la jarayaa markaasa wuxuu noqonayaa marartu zaydan ayib haddaba soo maynaan odhan ficilku waa mucadiya laazim laazimka halkaa isaga iska dhigo laazimku waa fadhiid isagu dankama lihin ficilkii mucadaha ahaa ee mafcuulkiisa u gudbayey ayaa wuxuu u qaybsamayaa saddex qaybood buu u qaybsamahayaa gudbiddan uu gudbay marka la fiiriyo waa saddex qaybood imaa inuu u gudbo hal mafcuul imaa inuu u gudbo laba mafcuul imaa inuu u gudbo saddex mafcuul inuu u gudbo matalan hal mafcuul hadduu u gudbo shariba zaydun labanan shariba waa cabay zaydun ninka zayd la yidhaahda hee labanan labanan waa maxay ficilkaa shariba abaa gudbay mafcuulkan labanan marka labana waa hal waa hal mafcuul weeye waa ko iyo laba mafcuul inuu u gudbo matal saqaa bakrun khaalidan samnan khaalid ninka la yidhaahdo ayaa bakr ninka la yidhaahdaa wuxuu waraabiyey khaalid buu malab siiyey imaa inuu u gudbo saddex mafcuul waa maxay aclamtu zaydan camran faadilan baa tidhi matalanba waa maxay aclamtu waxaan ogeysiiyey oon baray zaydan ninka zayd la yidhaahdo camran camr ninka la dhaho faadilan inuu yahay mid fadli leh bal hadduu fiirso zaydan camran faadilan waa saddex mafcuul calima maxay u gudubtay sababta kolkay calimo ahayd bay laba mafcuul qaadan jirtay hamzadana lagu daray oo aclam aclamo bay noqotay waxay u gudbaysaa saddex bay u gudbaysaa waan fahnay soo laba mafcuulkii u gudbeeyey kolkii la fiiriyo labada mafcuul mafcuulka labaad xagga macnaha waa mafcuulkii hore waa isku mid xagga macnaha markii la fiiriyo ayib matalanba waxaynu hadda nidhi laba mafcuul isagoo u gudbaya waxaynu ku miihaalinay saqaa bakrun khaalidan samnan ninka wax la waraabiye waayo waa khaalid waxa laga waraabiyena waa maxay labada mafcuulee khaalidan iyo samnana xagga macnaha kii hore iyo ka dambe waa isku mid liannahu samnantu waa subag wixii la cabayna waa un subagan wixii la cabayna waa subagan baabu acdaa iyo kasaaba iyaguna lamid ahoo soo gala ayib matalan waxaa tidhi ka labaadi kii horeba xagga macnaha ka noqon karaa ka labaadna kii horena ka labaadoo kale u noqon karaa xagga macnaha matalan ba isagoo haddana mafcuulkii mafcuulkii hore ka labaadoo kale xagga macnaha uu yahay danantu zaydan qaaiman danantu waxaan u maleeyay zaydan ninka zayd la yidhaahdo qaa'iman mid taagay labada mafcuul waa maxay waa zaydan iyo qaa'iman ninka istaagay waayo qaa'imku yuu ku qumay isla zaydka laftiisa mafcuulka hore iyo mafcuulka labaad ka hore ka labaad buu macnaha noqon karaa xagga macnaha kala mid noqon karaa xagga lafdiga u kala duwayna waa laba kale mafcuul marna ka dambe ka hore buu noqon karaa waa isla meeshu adigu labadan mafcuul xagga macnaha waa isku mid ama ka hore ha noqdo macnaha ama ka dambe ha noqdo macnuhu haddaba baabkan kadeeta labaad oo aynu nidhi laba mafcuul buu u gudbaa hal mafcuul hadduu u gudbo kaasuu kusoo istaajiyey laba mafcuul hadduu u gudbo musanifku baabkanuu marka ugu talagalay oo waa maxay waa danna iyo iyo walaalaheed danna iyo walaalaheed wey waa ka warka baabkii baabu danna iyo wa akhawaatiha baabun wuxuu baab u yahay danna iyo wa akhawaatiha walaalaheed danna wuu maleeyey iyo wa akhawaatiha walaalaheed maxaa laga wadaa walaalaheed waa nadaa'iruhaa fi lcamali waa isticaara tasriixiya meesha loo yaqaano waa isticaaro isticaaradaasina waa tasriixiya oo way caddahay haddaba danna iyo walaalaheed oo u gudbaya laba mafcuul waa kow iyo labaatan ficil danna iyo walaalaheed waa kow iyo labaatan ficil musanifku toddoba ficil unbuu ka sheegi doonaa toddobadaasi waa danna iyo khaala iyo wajada iyo ra'aa iyo calima iyo xasiba iyo zacama toddobadaasuu ka sheegi doonaa toddobadu waxay u gudbaan laba mafcuul iyo intuu ka tegayba haddaba markii la fiiriyo dhanno iyo walaalaheed koo iyo labaatankaa ficil saddex qayb bay u qaybsamaan intaynaa gelin baan sii qaacideynaynaa qaybka koobaad waxaa loo yaqaanaa afcaal lquluub waxaan leenahay qeybka koowaadu afcaal lquluub afcaalu lquluubtaasi waa afar iyo toban ficil afar iyo toban ficil way afcaalulquluubtu waana laba nooc afcaalulquluubtiba waxay tahay laba nooc bimacnaa waa afcaalu lquluub iyo afcaalu lyaqiin afcaalulquluubtiiba waxay tahay afar iyo toban ficil afar iyo toban kaas hadan laba u qaybsamahayo qalbiga ka wada dhacay qaybta koobaad waxaa la yidhaahdaa afcaal rujaxaan waa shay rajaxan waa malo laakiin malahaas waa malo rajaxan waana sideed waa dhanna khaala xasiba zacama jacala cadda xajaa hab waa mise ficil waa sideed ficil qaybta labaadna waa afcaal lyaqiin maxaynu nidhi afar iyo tobankaa ficil ee afcaal lquluub ah quluubtii baa laba loo sii qaybin afcaal urujxaan iyo afcaal lyaqiin afcaal lyaqiintuna waa lix bimacnaa wixii lagu cabira lixdan waa wax la hubo ra'aa calima wajada alfa daraa tacallam oo bimacnaa iclam ah bimacnaa iclam ah saddex qaybood way samaynaan odhanin qaybta koobaad afcaal qulub baynu nihi yadii baynu sii qaybinay qaybta labaadna waa afcaal tasyiir afcaalu tasyir iyaduna waa maxay waa lix ficil afcaalu tasyir waxay tahay macnaheedu si loo fahmo waa shay sibuu ahaa si kalaa laga dhigayaa wuu ahaysiiyey waa lix ficil baynu nihi sayara radda taraka ittakhada jacala iyo hab qaybta saddexaad waxaa loo yaqaanaa afcaalu lxawaas waa wax dareenka ka dhaca xagga dareenka waana lafdiga samico ah oon weliba muttafaq lagu ahayn muttafaq lagu ahayn afcaashii afcaalulquluubta ahayd oo imisaba ficil bay ahaayeen afar iyo toban ficil labay u qaybsantaa mutasarif iyo hayr mutasarif hab yatacalam waa mutasarif wax alla waxaan hab iyo tacalam ahayna waa maxay waa mutasarif laakiin labadaasi hab iyo tacalam waa hayr mutasarif ma sarfoomaan mudaaric male waxba male sidaa un baa lagu daynaya ismu faacil ismu mafcuul waxba kama keeni kartid musanifku marka wuxuu yihi laakina se lagu noqoye ficila shaki shakiga ficilkiisii iyo walyaqiini yansibu wuxuu nasbinayaa mafcuulayni laba mafcuul buu nasbinayaa fi talqiini hadalka markaad adigu laqinayso musanifku wuxuu ku yidhi hadalkani waa istidraag lakin alistidraag soo ma ahayn waa istidraag wuxuu istidraag u yahay wuxuu ku yihi wa kullu ficlin mutacadin yansibu mafcuula soo ma ahayn ficil walba oo mutacadda ah mafcuulkiisu nasbiyaa hadalkaasi wuxuu kumoodsiinayaa mar haddii la yihi mafcuulku nasbin hal mafcuulun buu u gudbi karaa ee ka badan ooma gudbi karo markaasaa wuxuu ku yidhi sidaas meehee afcaasha shakiga iyo yaqiinta kordhisa kolkaa dad adiga kayrkaa aad hadlayso laba mafcuul bay u gudbaan laba mafcuul bay u gudbaan haddaad wax u yeedhin haddaad wax qorahayo weligaaba laba mafcuul bay u gudbahayaan waana afcaasha waxaynu nidhi shakiga kutusisa ama yaqiinta kutusisa afcaashan afcaal lyaqiin maxaa loo yihi afcaalu shakise maxaa loo yihi waxaa kamid a khabarka lagaga waramayo qaar shakiya sida dhanna wuu umaleeyey dhan dhanna xasiba khaala zacama waa malo malo iyo wax yaqiin kordhinaya xaqiiqatan waa wajado iyo calima iyo ra'aa afcaalquluubna maxaa loo yihi macnaheedu waxa ay ku qumsan tahay waa qalbiga asalba waxa wax laga maleeyo ama wax laga ogaado waa xaggee waa qalbiga mihaaladii besaa ku dhiban marka taqulu waxaad odhan qad khiltu waxaan ku ogaaday alhilaala bishii laa'ixan mid ifahaya khaala waa min akhawaati danbe soo maa laba mafcuul bay nasbin kii hore waa alhilaala kii labaadna waa laa'ixan waxau yihi labadan mafcuul ka hore macnaha ka labaad buu kala mid yahay ama ka labaad baa kii koobaad macnaha kala mid ah haddaba dayaxa iyo ifitaanku so isku mid maaha xagga macnaha waa isku mid lakin waa laba kala lafdiya waa hilaal iyo laaix waqad wajadtu waxaan ku ogaaday waa xaqiiqo kani lama wajade almustashaara kii lala tashanhayey ee ila taliya naasixan midaani ii naseexaynhaya wajadtu waa ficil iyo faacilki almustashaara waa mafcuulkii koobaad naasixanna waa maxay waa mafcuulkii labaad xagga macnaha ka hore iyo kale waa isku mid mayihin mise maa waa isku mid wamaa adunnu uma malaynhayo caamira ninka caamir la yidhaahdo rafiiqan inuu ii yahay saaxiib uma malaynhayo walaa ara uma arka lii aniga inuu yahay khaalida ninka khaalid la yidhaahdo sadiiqan saaxiibkay dhanna waa ficilkii labada mafcuul qaadanhayay caamiran waa mafcuulkii koobaad rafiiqanna waa mafcuulkii labaad labada mafcuulka hore iyo ka dambe xagga macnaha waa isku mid walaa araa lii khaalidan araa waa ra'aa laba mafcuul bay qaadanaysay khaalidan waa mafcuulkii koobaad sadiiqana waa maxay waa mauul mafcuulkii labaad weeye wahakadaa saasaa tafcalu ku samaynaysaa fii calimtu calimtuna saasaad ku samaynaysaa calimtu lcilma nuuran wa fii xasibtuna saasaad ku samaynaysaa uma fii zacamtuna saasaad ku samaynaysaa saas ku samaynaysaa musanifku saddexdan bayd wuxuu ku sheegay toddoba ficil toddobadaa ficilba waa afcaal lquluub toddobaduba waxay u gudubtaa laba mafcuul labadaa mafcuul ka labaad oo labada mafcuul ka mida waa caynu lwali fi lmacnaa labadan mafcuul ka labaadi xagga macnaha wuxuu kala mid yahay kii hore sababtu waa maxay waxaa meeshaa imaan karta maxaa labadan mafcuul xagga macnaha isku mid ka dhigay asalkoodii maxay ahaayeen mubtada iyo iyo khabar mubtada iyo khabarkiisu isma laazimi jirin islaazimi jireen toddobadan tadeeta waxaa mid ah wax alla wixii ka sarfoomay maadigoodii mudaaricoodii ismigoodii mafcuul ismigoodii faacil meel walba ood ku aragto waxay qaadanayaan laba mafcuul bay qaadan ama aclama dheh ama caalimun dheh ama macluum dheh ama xasiba dheh ama xaasib dheh ama maxsuub dheh weligood labadii mafcuul ayay qaadanaysaa sababtu waxaa weeye wuxuu ku yidhi wamaa adunnu adunnu waa maxay dhanna waa maadigi adunnuna waa mudaarici bimacnaa iyo wixii ka sarfoomay oo dhan iyo wixii ka sarfoomay oo dhan ayib aclama matalan ba kolkii aclama aad tidhaahda matalan ba way inoo imaan doontaaye mithaaladii musanifku uu ku tahay taquulu waxaad odhan buu ku yidhi bimacnaa ayuha saa'ilu fii mithaali khaala khaala waxaad odhanaysaa mudaariceedii waa laabudda inuu yakaalu ku imaanayo laba khaalaa jirta mid mudaariceed wuxuu ku yimaadaa yakhaalu midna wuxuu ku yimaadaa yakuulu midda labada mafcuul nasbisawaateed wata mudaariceed ku imaanayo yakhaalu uu ku imaan hayo qad khiltu lhilaala laa'ixan bishii waxaan ku ogaaday bimacnaa bishii waan haleelay oo waxaan ku ogaaday mid ifaya inuu yahay bishu waa markay bishu bilato ee ay yar tahay ee qurqurka leedahay markaasaa la yidhahdaa wajadana wajadtu lmustashaara naasixan ay ayqantu baad odhanaysaa waan xaqiijiyey naasixan wajadadaasi bal u fiirsada bimacnaa waa inay tahay ayqana ayqana waa inay tahay calimaduna bimacnaa waa in ay tahay wuu xaqiijiye wuu ogaaday laakiin asaaba waa inayn ahayn hadday ay calima bimacnaa asaaba noqoto hal mafcuulun bay u gudbaysaa wajada hadday noqoto bimacnaa asaaba iyaduna hal mafcuulun bay u gudbaysaa matalan waxaa tidhi wajadtu daalla baadidaydii baan helay maxay gudubtay hal mafcuul wajadtu waxaan ku ogaadayba tii hore ahayd soo maaha tani waa bimacnaa asabtu waan asiibay baadidaydii baan helay baadidaydii baan helay ayib dhanana sidoo kaleeto wuxuu yihi ma adunnu caamiran rafiiqan ninka la yidhaahdo caamir inuu rafiiq iyahay yahay aniga safarkayga uma malaynhayo buu ku yihi ooma malaynhayo uma malaynhayo wuxuu ku yihi araana laa araa lii khaalidan sadiiqan ninka khaalid la inuu saaxiibka yahay anu uma malaynhayo sadiiqa waxaa la yidhahdaa asadiiqu man yafraxu lifarxika lifarxatika wayaxzanu lixusnika saaxiibkaa qofka waxaad ku magacaabi kartaa markii dhib markuu kugu dhacana u naxayo markaad faraxsan tahayna kula farxay cadowguna waa alcagsu bilcagsi bay yidhahdeen hadduu balaayo kugu dhacdo farxad buu la dhacayaa hadduu wanaag ilaahay ku siiyana waa ka xumaanhaya wahaakadaa tafcalu fi calimtu calimana saasoo kale aad ku samaynaysaa waa goorma calima waa markay xaqiiqo ay tahay matalanba calimtu rasuula saadiqan calimtu waxaad xaqiijiyey arasuula nebi moxamed hee saadiqan run inuu sheegay rasuul walba ilahay soo diray subxaana wa tacaala ayib waxaa jirta u fiirsada calimo oo bimacnaa carafo ah tii calimada labada mafcuul ugudba waa bimacnaa ayqana waa xaqiijin laakiin carafa waa maxay waa aqoonsi waa aqoonsi hal mafcuul bimacnaa carafa hadday noqoto u gudbaa ibnuraj ibnu maalik waa meeshuu odhan jiray licilmi cirfaanin wadanni tuhama tadiyatu liwaaidin multazama tacdiyatu liwaaxidin multazama ayib maalan waxaa tidhi calimtu lmas'alata mas'aladii baan bartay maxay u gudubtay hal mafcuul laakiin qof haddaad leedahay waan baray maxay noqonaysaa callamtu lmas'ala aaaliba ama alrajula ayib sidaasoo kalead xasibana ku samaynaysaa xasibadu waa goorma waa markay tahay bimacna rujxaan waa markay tahay laabudda waa in ay tahay bimacnaa arujxaan naxwu xasibtu bakran sadiiqan xasibtu waxaan u maleeyey bakran ninka bakr la yidhaahdo sadiiqan saaxiibka inuu yahay laakiin maluhu labu ah soomaa malo daciif iyo malo raajixa laabudda kolkii laba mafcuul u waa markay tahay malo raajixa markay tahay malo raajixa dhanno waxaa jirta bimacnaa saara ah dhanna ay bimacnaa saara wu ahaaday ayib hal mafcuul unbay taas u gudubtaa liannahu asalkeeduuba waaba laazimba waa laazim waxaa laakiin dhacda iyadoo bimacna alyaqiin ah oo laba mafcuul u gudbaysa matalanba shaacirkii muxuu yidhi xasibtu tuqa waljuuda khayra tijaaratin rabaxan idaa ma lmaru asbaxa haaqilan bacdu nusuk gobayga waxaa weeye xasibtu tuqa waljuuda sooma odhan xasibtu tuqa wlkhayra saasoo kaleeto xasibtu waxaan ku ogaaday buu ihi atuqa cabsida iyo waljuuda mafcuulkii koobaad fiiri atuqa mafcuulkii koobaad waa mansuub waljuudana waa mafcuulkii labaad khayra tijaaratin baan ku ogaaday khayra tijaaratin rabaaxan xagga ribaxa idaa ma lmaru qofku markuu asbaxa ahaado haaqilan mid culus markuu ahaado asbaxadan damba fiiri asbaxa markuu ahaado haaqilan mid culus waa goor markuu cuslaado qofka waa markuu meydka noqdo idaa asbaxa haaqilan qofka markuu camalkiisa wanaagsan wax taro waa goorma waa markuu dhinto ee nafta ay ka dhacdo bimacnaa hadalka hore ee xasibo ah de qofku hadduu wanaag la yimaado wanaaggaasi khayr ma u yahay mise umaaha xaqiiqatan waa u khayr ayib uma fi zacamtu buu kuhi umadaasi bimacna alwow caatifaa weeye wa fii zacamtuna saasaad ku samaynaysaa zacama waa waa markay tahay bimacnaa dhanna markay tahay weeye zacamtu zaydan saadiqan zacamtu waxaan u maleeyey zaydan ninka zayd la yidhaahdo saadiqan mid run sheegaya laakiin kafala markay tahay maya oo waa maxay bimacnaa kafala ama bimacnaa qaala bal hadalkaa ufiirsada zacama marna waa bimacnaa dhanna marna waa bimacnaa kafala marna waa bimacnaa qaala saasay ku qurux badan tahay luqada kolka ad sharciga dooni aad adeegsato inaad luqada garanayso kolka lada mafcuul u gudbaysa waa goorma keliya waa markay tahay bimacnaa dhannada markay tahay malaha markay tahay wey ayib matalanba zacamadii oo bimacnaa kafalaa waa maxay zacamtu lqawma qoladiibaa waxaan u noqday zaciimkoodii baan ahay wa ana bihi zaciim soo ma jeedid anaa waxaan ahay zaciim hogaamiyaan ahay bimacnaa hogaankoodii baan anaa kafiil ka ah zaciiman lahum war qofkan yaa zaciim u abaad leedahay bimacnaa waa yaa kafaalo qaadahaya weeyaan yaa kafaalo qaadahaya taqulu waxaad odhanaysaa qad khiltu lhilaala bishii waxaan ku ogaaday laaixan mid ifaysa waxaan u maleeyey bimacnaa ku haleelay laaixan mid ifaysa waqad wajadtu waxaan ogaaday xaqiiqatan almustashaara kii lala tashanayey naasixan inuu yahay midii naseexaynaya wamaa adun uma malaynaya caamiran rafiiqan saaxiib inuu yahay walaa araa ma arka li ani inuu yahay khaalida ninka khalid la yidhaahdo sadiiqan saaxiib wahaakadaa saasaa tafcalu ku samaynaysaa fi calimtu iyo wa fi xasibtu uma fi zacamtu wa zacamtuna saasaad ku samaynaysaa maxaynu nidi afcaashaasi laba mafcuul bay ugudubtaa soo maynaan odhan way camal fasha markaa soo maaha aanu idinka dare baabkan markii la fiiriyo afcaashan tadeeta markii la fiiriyo xagga camal falka in sideedii loo daayo la isla ogaa iyo inaan loo daynin saddex qaybood bay uqaybsantaa saddex qaybood awalan aliclaam afcaashan inay camal fasho oo hadday camal fasho maxay samaynaysaa waxay qaadan laba mafcuul marka hore faacilkiiba horta laba mafcuul ba ka horeya ficilka asalba haddaad mafcuul aragto faacilkii baa ka horeeya faacilkii markay qaadato laba mafcuul afcaashani inay toos ugu gudubto markaa way camal fashay matalan danantu hadda waa ficili faacilkii ficilka inuu gudbo labadiisii mafcuul u gudbo hadduu camal fala ficilkaasi waa inuu laba mafcuul u gudbo waa inaad tidhaahdo zaydan qaa'iman baan u maleeyey waa asalka sida ah afcaashan in saa loo daayo oo labadeeda mafcuul ay u gudubto waa sida asalka afcaashi oo dhanna wuu ku dhacahayaa afcaal quluub iyo afcaalu taysiir tasyiir labadaba waa ku dhacaya waa ko waa inay shaqeeyaan baa nidhi loo daayo labo alilqaa afcaashani ficil camalka ay samaynaysa laba mafcuul soo ma ahayn ilqa in lagu sameeyo oo labadii mafcuul laga gooyo ilqihii baa laba ah ilqahani ilquhu waa wax la iska tuuray bimacnaa tarx weeyaan ilqa haddaad mesho waa bimacnaa tarku waa tarx in la tuuro camalkii baa la tuuraya camalkii laakiin waxaa loo tuuray lafdan wa maxalan xagga lafdigana waa la gooyey xagga maxalkana waa la gooyey wax arrinkaa keenahayaana ma jiro arrinkaasi waa markii caamilkan labada mafcuul keenayay ducfi iyo tabardara ay ku dhacdo oo waa maxay matelanba matalan baa caamilka hadda ku camal camalfalahayay danantu zaydan qaa'iman soo maa zaydan qaa'iman caamilka ku camalfalaya waa maxay dhanna soo ma aha dhanna ma ka horeysaa mise kama horeyso macmuulka asal waxaa caamilkii macmuulka caamilkaa xagga hore jira macmuulkuna gadaal buu soo maraa haddii ad aragto macmuulkii xagga hore lasoo mariyey xasri buu xitaa kordhiya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbududaa dambabaa waxay tahay nacbuda dambaa waxay ka soo horeysaa iyaakada leano iyaaka waa macmuulkii lagu calfi iyaaka adiga un baanu nacbudu nacbudu iyaaka qur-aan hadda lama dhihi karo ogow ayib xasri bimacnaa cid kaloonu caabudayna ma jirto hadduu caamilku labadii mafcuul matalanba dhexdooda dego caamilku wuu nusqaamahayaa markaa wuu daciifahayaa tabardaraa ku dhacaysa awood markaa uma yeelanhayo inuu nasbiyo labadii mafcuul inuu nasbiyo matalan waxaa tidhi zaydun dhanantu qaa'imun an hadalkaa fiirsada zaydu ninka zayd la idhaahdo dhanantu waxaan u maleeyey qaa'imun mid taagan inuu yahay zaydun way godan tahay hadda qaa'imunna way godan tahay ilqaan ku samayna markaa lafdan wa maal macna labadaba waan israacin waxba lagama reebin sababtu waa maxay caamilkiibaa wuxuu fadhiistay dhaxda haddaynu odhan lahayn dhanantu zaydan waxay noqon lahayd qaa'iman bay noqon lahayd qasab ama caamilkiibaaba gadaal buuba labadiiba ka maray marba hadduu dhexdiisa galayba wuxuu noqday daciif hadduu gadaal kasii marana wayba kasii daran tahay matalan waa maxay matalan ba waxaa tidhi zaydun qaa'imun dhanantu zaydun ninka zayd la yidhaahdo qaa'imun mid taagan weeye darantu waan maleeyey dee ma odhan kartid zaydan qaa'iman danantu weligaa ma dhihi kartid liannahu caamilkii danna ahaabaa labadii mafcuulba wuxuu ka maray gadaal buu ka maray naxwadu waa caqli ogaada waa inaad waxaan isu gegeyso uruuriso yaynan kala fafakanin yaynan kala fafakanin soo ma jeedid labaa soo baxay ogaada masaladan hadda labaa inooga soo baxay caamilkii oo galay bartanka iyo caamilkii oo gadaal maray arrintaasi hadday kugu dhacdo lafdiga waad qoranaysaa waad fiirinaysaa dilwad binu salm xukunkeedu waa maxay fiirun caamilku ma bartanku ku jiraa mise gadaal buu maray laba masala kugu banaan alilga walicmaal haddii uu matalanba u fiirsado hadduu bartanka galo bartanka hadduu galo waxaa xoog badan inaad sideedii u dayso oo tidhaahdo waxaan odhanhayaa zaydun zaydan dhanantu qaa'iman saasaa raajix ah lakin waxaa kugu banaan inaad tidhaahdo zaydun dhanantu qaa'imun inaad tidhaahdo laakiin labada yaa raajix ah in aad camal siiso hada huwa raajix ayib gadaal hadduu ka mara ka waran oo meesha ugu dambaysa tago sidii oo kalea kuugu banaan laakiin raajix waxaa ah hilfaha u qaad bartanka hadduu maro labadiiba kuugu banaan lakin waxaa xoog badan xoogaa iska daa gadaal laakin hadduu maro labadiiba kuugu banaan lakin waxaa xoog badan hadaynayni gawrac tuur waad fahateen soo laba ku dhacday waa maxay alilqaa watacliiq kaas ama inuu camal falo iyo inuusan camal falin saddex atacliiq in la xidho oo gebigiisiiba la xidho oo waa maxay camalkii waa laga xidhayaa lafdiga laakiin laa maxalan tacliiq baa lagu kii hore ilquha soo maa kan laakiin waa tacliiq haddii la idhahdo xukunkan maalanba waa waa la tacliijiyey waa mucallaq iyo haddii lagu dhaho waa ilqa isku mid ba masalanba go-aan baa maanta soo baxay waxaa lagu uhi go-aankaagii waa ilqa waa maxa macnaheedu gebigiisi waa la tuuray waxaa la yidhi waa mucallaq macnihiisu waa maxay su-aal baa saaran su-aal baa saaran <laughs> ama waxbaa lagu dari ama waxbaa laga bedelayaa wa fasir bay usii baahan tahay saa darteed kitaabka haddii aadan sharxin laakiin meela meelo aad qabato meesha aad qabatay maxaa la yidhahdaa meelo aad adu dan ka leedahay baad ka qabanaysaa saa darteed kitaabkan fatxulbaariga ah ibnu baas baa qaqabtay qaqabashada ila waalidku xoogaa meelaha barhku idinku kala xtegay xagga caqiidada meelihii uu qaqabtay marka maxaa la yidhahda atacliiqu calaa calaa fatxulbaari waa tacliijiyey waa badan yahay tacliiq waa bimacnaa tacliiq su-aal masale la sheegay marka saad leedahay waan tacliijinhayaa masaladaas macnaha dood baan ka qabaa wey <laughs> bimacnaa lafdigii bal u fiirsa lafdigii camalkii waa laga xidhay laakiin xagga maxalkii waa la niyeysan yahay oo way shaqaynhaysaa way shaqaynaysaa ayib matalan bakaana waxaa keena labadii mafcuul buu midkood ismu istifhaam noqday istifhaamkun weligii xagguu soo mari jiray xagga horuu soo mari jiray ilaahay baa matalan wuxuu leeyahay linaclama ayu lxisbayni axsa lima labithuu amada ama waba mudaaf ilayhi matalan ba calimtu abuu man zayd ama matalan ba waa madkuulan lahu isaguba dhex galayba calimtu azaydun qaa'imun am camrun war labada nin mazayd baa taagan mise camar baa taagan ama maa naafiyabaa xagga hore ka martay kulli matnigaa ibnmaali ku gaari doonaa insha allahu tacaala laqad calimta maa haaulaai ibrahim maxaa la yidhi kolkuu kuwan la hadla bal facalhu kabiiruhum fasaluuhum weydiiya bal hadday hadlayn maaa la yidhi kolkii dambe laisku noqday uma nukisu calaa ru'uusihim waxay yidhahdeen laqad calimta maa haaulaai yantiquun war kuwan hadlayn waad iska garanaysa ama laamu libtidaa gashay walaqad calimuu liman ishtaraahumaa lahu fi laakhirati min khalaaq labadan xukun ee haddaba dambe oo ah lafdigii in laga xidho laakiin macnihii ay shaqaynayaan afcaashii afcaalulquluubta ahayd ee weliba mutasarifka ahayd bas bay ku dhacayaan maxaa halkaa kaa go-ay hab iyo tacalam ma geli karaan labadaas ayib mas'alo saddexaad baa jira oo tacliiq ah hadda tacliijanayna dhanno iyo walaalaheed imise mafcuul bay qaadanayeen laba ma qaadanayn hal yajuusu labadaa mafcuul in laga gooyo ama labadaa mafcuul mid kamid a ah la gooyo ma banaan tahay jawaabtu waa maya kitaabada waaweyn fudaydkooda fiiri ibn maalik mas'alada matnigaan ugu imaan doonaa baan ku gaari doonaa insha allahu tacaala wuxuu oran doonaa hagay goyn labadaa mafcuul midkood biduuni daliilin daliil hadii la hayo waa la goyn karaa laakiin daliil hadaan lahaynin haynin lama goyn karo sababto ah asalkii labada mafcuul ba waxay ahayd mubtade iyo iyo khabar bay ahaayeen marka lama goyn karo laakiin mararka barkood carabtu asalba wixii lagu dhaho waa sax haddana hadal baa saaran illa wuxuu qur-aan ma sunna ma ogtahay waxaa banaan liajli اlikhtisaar in la xadfo mid ka mid ah labadoodiiban in la xadfo lakin liajli ikhtisaar hadalku inuu soo gaabto matalanba labadii waa kolkii daliil waa in la hayo daliil wax kutusaya waa in la hayo waa in la hayo hayru daliilla waa la iska gooyaa laakin sida saxda ah labada mafcuul kolka mid la goyn ama labadood midkood la goyn waa markii daliil loo haya hadaa daliil kutusin haya haysa labada mafcuul ama mid ama ha jarin laakiin biduuni lama goyn karo mafcuuladaas lama goyn karo mafcuuladaas ayib matalanba labadii mafcuuloo midkood la xadfay waxaa ka mid a ah. nin baa wuxuu ammaan ninkii la odhan jiray kumit bnu zayd alsdiyi baa nebi maxamed ammaanay sala allahu alayi wasalam markaasaa wuxuu ihi biayi kitaabin am biaayati sunnatin taraa xubahum caaran calaya wa taxsabu aayadee ama sunnada nebi maxamed ood aragtay buu ihi nebi maxamed in la jeclaada aalkiisa iyadoo i ceebaynhaysa muxuu ka wadaa taxsabu sooma odhanin taxsabu xubahum baa meeshaa ku jirta taxsabu aada u malaynayso xubahum sababtu waa maxay taraa xubahum bu markii hore yidhi soo maaha taraa xubahum caaran bimacnaa jacaylkooda xaggeed ku artay wax la ceebanay mafcuulkii koobaad isagoo la gooyeyna waxaa weeye walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allah min fadli huwa khayr lahum bal huwa sharu lahum ay meesha maxaa ku jira mafcuulka koobaad ay buklahum yaynan u malaynin bakhaylnimadooda haddii mafcuulka labaad la gooyana cantara ninki lo odhan jiray isagoo dhaardhaarnay hanjabay wuxuu ihi walaqad nazlti falaa tadunii hayrahu minii bimanzilati lmuxibi lmukrami buu ihi dagaalka mar haddii la isu yimaada buu ihi oo aan anugu dagaalka galo yaynan iga malaysanin qof wax jecel oo wax karaameeya bimacnaa dagaal mar haddii la galo <laughs> warku waa dhammaaday falaa tadunii hayrahu weeyaan falaa tadunii ayrahu isaga keyrkii yaynan u malaynin yaynan u malaynin war warku waa gaaban yahay soo maa wallahu subxaanahu wa